بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد walam yakun lahu kufuwan axad laa ilaaha gayrahu walaa rabba siwaah naxmaduhu subxaanahu wa tacaala nicamahu calayna wanashkuruhu jala jalaaluhu bifadlihi wa karamihi subxaanahu wa tacaala amaa bacd maanta waxaa lagu martiqaabay inaan ka hadlo balantuna ahayd waxaa loo yaqaano happy new year nataalaha walaabtagaana lagu yidhaahdo ingilishkana lagu yidhahdo habeenka sanadka cusub amase sanadka cusub dabaaldegaha loo dabaaldego iyo chrismaska oo kasoo soo bilowda shan iyo labaatanka bisha december taarikhda milaadiyada xafladahaas waxaa samaysto iskale kufaar la yidhahdo nasaar waa laba xafladood saaran mid waa sanadkooda cusub midna waa dhalashada nebi ciise mida ka waan ay u yaqaanaan ciid ulmiilaad ama christmas ka qaybgalka xagga qofka muslimka inuu ah ka qayb galo inay isugu tahriyadeeyaan dadka sharcigu muxuu ka qabaa arrintaasi annaga muslimiin ahaan maxaa naga khuseeya muxaadarada aan galabta ku yacni badasanayn taasay ahayd Ehm, sida looga yeelo chrismasku waa dhalashadii nabiyullaahi ciisa calayh salaam ciid lmiilaad lilmasiix ibni maryam dhalashada nabi ciise in loo dabaaldego anaga diin ahaan diinteenna shaqo kuma leh tii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna diin ahaan diinteenna shaqo kuma leh laa mawliid walaa miilaad xaflad noocaasoo diinteenna ay qabto ciida ah, nabadihinba idan ciidaha diimaha kale maxaa naga quseeya nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markuu soo galay magaalada madiina wuxuu arkay reer madiina oo laba ciidood oo midna nayruus la yidhaahdo midna maharajaan la yidhaahdo u dabaaldegaya waa maxay buu yidhi ayaamahan aada ciidaysaan waayaa rasuulka alla waa maalmo ciida oo aan leenahay laba maalmood ilaahay wuxuu idinkugu bedelay buu yidhi laba ciidood oo kale ciid ul adxaa iyo ciid ulfitr labada ciidee boodana ciid bisha shawaal kowdeeda iyo ciidda kale bisha dalxaji tobankeeda ciid uladxa oo aan u naqaano ka soomaali ahaan arafo u naqaano idan haddii marka la diiday ciid kale waa naloo diiday xaflad kale inaan ka qayb galno waa naloo diiday bataatan baa waa mid habeen la taalo ah waa xaaraam ka qaybgalkiisa bal uuma tahniyadeyn karti qofka haddii niyaar ma dhihi karti maxaa yeelay waa xafladeen waxaad qiraysaa tashriicoodii ood qiraysaa ma odhan kartid happy christmas oo ay ka wadaan farxad wanaagsan waya ciid ulmiilaad haddaad tidhaahda waxaad qiraysaa tashriic ligayr illaahi maxaa yeelay iyagaa sharciyaystay baatilkaas baatilkoodii baad ugu tahniyeereynaysaa waa been culimmada odhanaysa dadka ayagoo gaalaha waxooda ciiddooda waa loogu tahniyeereyn karaa maya arrintaa waxaa ka hadlay caalimka hadda xarameynka jooga sheekh saalax fawsaan ibn fawsaan kitaabkiisa alwalaa walbara alwalaa walbaraa fi lislaam wuxuu yihi looguma tahniyadeyn karo ciidda kafarada nujuustu waxay leeyihin ciid loo yaqaan nayruus ama dabshid nayruus wanaagsan nayruus barakaysan ma dhihi karti haddaad muslim tahay maxaa waa baatil ciid ulmiilaad nabi ciise ayay ka wadaan nabi ciisena waxaa u yaqaanaan ibnullah subxaana allahi waxay u yaqaaneen ibn marka waxay leeyihin waxaa dhashay ilaahay wiilkiisii ma waxaasay ogolaanaysaa oo ku xadmeedanaysa maya waa kufri waxaa dhashay addoon alle oo rasuul ah ilaahay ilmama leh lam yelid walam yuulad waa asiilka ah wey marka waa lagu inkiraya xafladaas qofka muslimkaa ah kama qayb geli karo maalkuma bixin karo uguma taaneenayn karo gaalada maxaa yeele waa ciid kufaartu ay leeyihiin iska dhaaf hadda in laisugu taaniyadeeyo hadda waxaan arkaya sindiiq amerika jooga oo shan iyo labaatanka bisha christmaska la gaaray ee december waa nin soomaaliya laakiin sindiiqa waa ninkii axaadiida nabiga diiday awalba kaafiraala ahaa haddana walaalihiisu u hambaliyey wuxuu yidhi walaalaha kiristaanka meel walbay joogaanba christmas wanaagsan aau fiiri walaalaha kiristaanka abu yidhi meelow bay joogaan chrismas wanaagsan wallaaf ingilish buu ku leeyay mid kaloo caraba uu soo hamareeyey internetka yaala wuxuu yidhi anigu kiristaan ma ahi laakiin walaalahayga kiristaanka waan u hambalyaynaya waa ciiddoodii walaalnimuu sheegtay ninkaas inuu isagaaba sheegay in walaalihii annaga walaalayan maaha kufaarta ilaahay waa noo diiday kufaarta inaan walaalo ku tilmaano subxaanahu watacaala cadow cadowgaanu u naqaanaa diinahaan ahaan baan ku kala duwannahay qaar waxay rumaysayen ciisa ibn allah qaar waxay rumaysayen ciisa nafsuhu huwa allah subxaanahu watacaala ama yaquuluun culuwan kabiira waa caqiido fasaaday oo fogaatay marka christmas wada habeenka loo yaqaano new yorka oo sanadka cusuba u fiirso caalamkii o dhan saytarada kristanka ku xoog badan united nationka laga dabaaldegaya habeenka christmaska iyo habeenkan sanadka cusub waan filayna habeen dambaa ma aqaan hadda bishii december maanta sagaal e labaatantahay soddontahay ma marka daraad waxa ahaa e chrismaskii waxaa afar beri kadib noqon doona ama saddex beri kadib ee sanadkii cusbaa ee nasaarada e yaa yaqaan meelu maray anagu sanad xisaabsa xisaab lahayn aawa kenya qaar badan baa dimaanta la weydiiyey bisha muslimiinta aan ku jirna teeba aan garanay sanadka aan ku jirnana waa kee laba kun iyo sagaal toban buu warkaas anagu marihiine niman baa tirsadee keeni meeqo qaar badan baan garanaya inaan marayno yani sanadka kun afar boqol afartan iyo ko inaan marayno bisha aan marayno ma yaqaan sanadka aan maraynana ma yaqaan qaarkood waxaan arkay oranaya taariikhda islaamku waa iska taaganta maba socoto waxa socda oo isbabedela midga tale meelba iska taaganta taariikh iska taagan miyaa jirta asagaan dan ka lahayn maxaa yeelay xafiisyada looga shaqaynaya dowladihii baa ku shaqaynaya un baa ku shaqaynaysa saacadihii bay ku rakiban tahay tan miinaadigaa xoog yeelatay maxaana xoog yeelay dadkii xisaabsanaya baa seytareeyo caalamka haddaad maanta adigu meel qabsato mada adigu awootaa shaqaynaya iyo xadaaradaada xadaaradaada shaqaynaysa bilmatal dowladihii islaamka waagay jireen oo andalus iyo balkans iyo central asia iyo turkiya ilaa waqooyiga africa la qabsanayo miilaadin iyo xisaabsanaya maya qofkii rabana markaa caalamul islaami awoodda ugu weyn adduunka leh uu soo aado ka dhex shaqaysto wuxuu soo baranaya taariikhda islaamka iyo luqadda carabiga luqadda carabigaa la baranaya si shaqa loogu helo maantana ingiriiskaa la bartaa si shaqa loogu helo soo maha waa bilcagsi ingiriiska la bataa caalamka loogu maro united nationka laga xuso habeenka christmaska iyo habeenka loo yaqaan nataalaha amase new york u n ta habeenka xaflad qabanaysa iiddeenna ma qabtaan walaa iidda shiinaha ma qabtaan walaa iidda hindida ma qabtaan walaa iidda etoobiyaanka iid gaara leeyihin etoobiyaanku oo chrismaskan kaa waqtiga ayaga iyagoo orthodox bisha january kooiyo tobankeeda iidi doona laakiin midda haysata yurub iyo america la layaa roman catholic ayaa xafladeynaysa midda maraykanka iyo yurubta galbeed maxaa kaa qusaya adiga soomaaliya haddaad soomaali too kii ilaahiyo diinkii aadan garanayn oo aadan garanayn xataa xisaabtii islaamka aadan garanayn ee nebigu ku xisaabsan jiray tii soomaaliya aawo mawliid maalma doone soonqaad soondheer waxaan dhihi jirna aawo kaasna shaqo kumala mataalo shaqo kumala efay xisaabiyaan taasna waxay u anfaqsan tahay tii islaamka waa farsanta magacyada bedelan bishii rabiicalaawal waxau bixiyeen mawliid ilaa mawliidkay ku dabaaldegayeen soomqaarka soomeeya la yaqaana soomaali marka luqadeeday ku taqaanay markii ilbaxnimada la bartay yurub iyo caalamkii loo dhexgeli lahaa iskuulaadkan waa kaga bilaabay janaayo februaayo marso abriil weliba waxaa la yidhahdaa marka aad loo dadahaa ah waxay bisha la yidhahda august kale waa nin boqora oo boqorada imaanka magaciisa octoobar waxaa la yidhaahdaa waxaa la oran jiray ilaahooda labada madaxle aalihadooda mid ka midooda ah. febraayo sanada ay ka ciqaabaan miah waxbay u yaqaaneen mars waxay u yaqaaneen ilaah alaxmar ilaahay nii gaduudaa mars ama marso xidiga gaduudan ee weyn ee marso loo yaqaano way caabudaanba annaguna mars febraayo abriil an aslahayna niman diintoodii waa marka xisaabtaadii aawey haddaad muslim tahay ilaahay xisaab buuna siiyey calayhi salaatu wasalaam nabiga hijradiisaa laga soo bilaa kow dhanka kale sanadkeenu waa soo bilowday markuu bilaabanaya iyaa ogaa in la xajinaya noogu wardambayse khalaas dhowr bilood ka sanadku bilowday kun afar boqol afartan iyo ko in la maraya dad badan baan ogeyn xisaabteeni dib ha loogu soo noqdo xabaaradaada aad soo noolaysa diinkaada soo noolaysa wa maxaa yeele waxaad muqadasaadkaagii oo nooleynaysaa markaad manhajkii asiilka ee kitaabkii sunnada haddii ugu laabato kitaabkii sunnada ku amraya inaad raaraax samayso islaamka iyo dhaqanka muslimiinta cumar ibn khataab muxuu u tirsan waa xisaabtan muxuu uga tegey muxuu uga guuray waa in la khilaafo gaalada cumar wuxuu yihi taariikhdan maxaan dabagelaynaa tooda maan taariikh bilowno annagu aan leenahay bale ummad soo baxdaan nahay xagee ka bilownaa dhalashada nebiga maya le markii nebiga lasoo diray bacfii nebiga ilaah soo saaray maya roormaan ka bilownaa hijradii baa isku raaca maxaa yeelay hijrada adduunka wax badan bay ka bedisho hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam caalamkii o dhan bay wax ka bedisho hijradii baa laga bilaabay marka taariikhdaasaanu leenahay ninka muslimka ah waa inuusan ciidda gaalada weyneyn waxaan idin xasuusinayaa xataa meelaha xafladda gaalada lagu dhigo ilaahay dartii xoolo looguma qali karo waa nascad oo xadiid nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga nin ba u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulkii adoo meesha bawaana la yidhaahdo ayaan ilaahay ballan kula galay inaan geel ku qaro bawaana waa dhul dhulka ilaahay ka mid a inaan geel midar baan ku galo inaan xoola ku qaro ilaahay dartii ugu qaro markaasu nabigu laba su-aal buu weydiye labada su-aal dhegeyso hal kaana fiiha wafanun sana ma ooli jiray baa la yidhi xilli meeshii xilligii jaahiliga meesha wax ku gowrahayso sanam waagaal ma ooli jiray markaasuu yidhi maya ah hal kaana fiiha ciidun min acyaadi iljaahiliya su-aasha labaad fiira nabi weydiiye meeshaas ma ahaan jirta ma lagu samayn jiray ciid ama xaflad xafladihii gaalada jaahiliyada maya buu yidhi idan bawankaaga oofi baa layidhi marka haddii meeshaas meel chrismas lagu dhigaa lahaa lahayd xoolaa ma lagu qali lahaa xataa ilahay dartii loogama qali karo ilahay reerku waaba shirki ilahay dartii inaad udxiyo qabato inaad maaragtay hilib aad gasho u gasho kale sida ninkaan oo kale xataa kuma qari kartid meel lagu samayn jiray xaflad gaalo si loo fogeeyo fiiri waa nas cad wey oo nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam inaad ka qayb gashood fadhiisato ka war inaad tahniyadayso waa inaad soo fadhiisato oo adiga aad ka qayb gasho culamaau tafsiir markay fasirayeen waaladiina laa yashhaduuna zuura kuwa aan been abuurka been abuurka iyo beenta aan markhaati ka noqonayn goobjoog ka noqonayn waxaa lagu fasiray ciid min acyaadi iljaahiliya ninkaa dhex fadhiisanay maxaa haddaad tagto waxaad qirtay waxa meesha lagu hayaa sax inay yihiin adaa marka shahaadatu zuur ah been baad sheegaysaa oo diin aan tii ilaahay ahayn ayaad weyneynaysaa marka intaad u tagto uma taaniyadeyn kartid umana xafladeyn kartid waxaa kuu soo hara warka sanaadirada ee kufaarta odhanaya walaalahan baan u taaniyadeynaya waa walaalaha marka runtood gaar ninka walaahaystaa waa kaafir walaalahay kristaanka waxaan u taariyeeyana ninka odhanaya kaafir billahi alcadiim weeye maxaa yeele ilaahay baana amray laa tattakidu alyahuuda wannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum waa aayad murji-ada zanaadirada aada u dhibto waxay jeclaan lahayn qur-aanka inay ka saaraan hadday heli karaan maxaa yeele mar walba la soo arriya meel baa xanuunaysa maxaa yeelay waman yatawallahu minkum fa inahu minhum baa ku jirta ninkii gaalada kiristaanka iyo yuhuudda wala siiyo jeclaada iyagu ka mid yahay hadduu iyagii xigo xaggooda xukunkii waa ku duldhacay waa is ogyahay kaasuu gilgilanaya xafladda kale ee gaalada isticmaalaan iska dhaafteen mid kale wala ka sii daran baa jirta la yidhahda hellowy night hellowy night waa habeenka loo dabaaldego raaligelinta shaytaanka weligii ma maqasheen shaydaanka askale habeenkaas waa la fasaxaya iskuulaadka o dhan iyadoo buu ka jiraa markaasaa laisku salaamaya halloween saasaa la isku salaama halloween baa la yidhahdaa ilmaha iyo dadka wax walba oo fool xun baa la baraya cunuga qoor go an buu keenaya fara go an go-an ana fool xun waxaasoo dhan shaydaanka lagu raaligeliyaala waxaana barnaamijkaa keenay niman la yidhahdo dival worshipers shaydaan caabud tos niman u yidhi shaydaan baan caabudnaa weligii ma maqasheen shaytaan bay caabudaan oo ilaah u aba haddaad weydiiso wuxuu ku leeyahay shaytaanku wuxuu noo colaadinayo so inuu asaga noo caraysaya ma ahaa asaga horta raalli geynayna markuu raalli naga noqdo yaa ilaahay caabudayna shaytaan baa warkaa ku siray iyaga ibliis la raalli geliyay ka waran darna madooda qaataan luqluqyada galaan ilmaha yarkaa la dilaya wax kastoo nacab xumaana la samaynaya si shaytaanka raali looga noqdo oo raali iyaga uga noqdo waxaa la yidhahdaa habeenkaas marka hallowy night habeenka kalena taalahuna waa sanadka kale guurkiisa sanad cusub ma dhihi kartid kumana xafladeyn kartid maxaa adiga kumaha sanad cusub mana ay yidi kartid inuu yahay sanad cusub waa taariikh nasaara samaysatay waxaa ka sii liitay midka krismaska ka qayb galay waxaa la isweydiiyey xoolaha laga keena krismaska iyo xafladda krismaska ee cunto ahaan lagugu keena ka war waxaa degan tahay waddan muslimiin iyo kristaan wada degan yihiin kristalkii waxay kuu keeneen ha ah, hadiyadooda waxay ka keeneen waxaa ka mid ah hadiyadooda hidaado badan oo soomaaliya ma yaqaanaan waa dhib leh waa iska cuni kartaa waa iska qaadi kartaa oo iska dhig waxaa ku jira ukun yar oo korna ka gaduudan hoosna ka cad ukuntaas waxaa la yidhaahdaa ukunta barakaysana chrismaska waxaa ku jira geed loo yaqaana christmas tree geedkaas nalal baa lagu sameeyaa lagu xiraa isagoo ah cuntana waa la sameeyaa cunta baashaan loo yaqaan keegaana dhoo midkii cadacada sheeg toortaha toortiyo geed laga dhigay na waa la keenaya waa lagu keene geedkaana waa barakaysan yahay ukuntaana waa barakaysan tahay wixii cunaana waa barakoodayaan caqiida wey marka cunto caadiya maaha cunto caadiya maaha intaa waxaa sii dheer oday garacad oo koofiyad xumam gadiido wataya arka dadka yaqaana u yaqaana wadamada gaalada kristanka soo maray ama aada u yaqaan dhaqankooda gacmaa gacmaha waxaa ugu jira galoofisa cadcad lugahana waxaa ugu jira iskaasho cad koofixuna xuna saynle leeyahay odaygaas waxaa loo yaqaanaa odayga krismaska waxay u haystaan oday mubaarak oo samada ka soo dega oo nuura caruurtooda la baraarujasa markaasa mid odayaasha saas ka midasa ah, ugu labisanaya caruurtuu cayaarsiiya barafuu ku cayaarsiiya cuntuu ku cayaarsiiya odaygu waa oday barakaysan oo xafladda diinta la yimid oo salada kasoo soo dhacay wax iska cunto caadiya xafladdaan leenahay ma aha marka baashu way ka hoostay culamada dhahaysa chrismaska wixii lagaa keeno haddaadan wax dhibaada u arag wixii la xarimana aanay ku jirin oo khansiir ku jirin oo khamri ku jirin waa iska qaadan kartaa buu leey ukuntii barakaysanay ma qaadanaysa geedkii toortaa laga sameeyey christmas tree ma qaadanaysa waxaasoo dhan le intaa waxaa sii dheer baadiyada kuuskuusan oo ina nabad ay ku shidaan oo lagu leeyahay noo afuuf waxaa ka shidan shumac soomaalia adag markay baafidaya sameyn waxa la yidhahda dhalashada shumacaas waa la afuufaya afuufidaas waxaa hoos kaga qoran happy christmas marka hore waa mugdi iftiinka waxaa qaranaya ololka markaad ka qaado waa lagu sawiraya waa lagu sawiraya maxaa soo saartay hoos ba waxaa ka soo bixisay krismaskii lagu farxayey ee barakaysnaa ayaa soo saartay boqolkiiba boqol diin diinteenna khilaafsan wey nebiguna wuxuu amray bakhaalifa alyahuuda waannasaara diinteenna waa diin lagu khilaafayo yahuud iyo nasaara isagoo u taagan nebigu jinaaso taagan calayhi salaatu wasalaam balaadu fiiri jinaasada wuu istaagi jiray markii hore intaadaa nasakhin qof janaaso la wada mayd la lawa u istaagi jiray nin yuhuudaa ah soo ag istaagay markaasuu yii haakadaa nafcalu yaa abalqaasim annagoo saana samaynaa buu nabigu wuu arkay ninku inuu yuhuud yahay wuu fariistay fariis buu yidhi waa la khilaafayo adigu seen ma samaysa ha oo kugu khilaafneen waa la fariistay markaasuu yuhuudigi wuxuu yidhi abalqaasim baa la yaabay buyi shay lama aano kuma iskuma raacno ilaa wuu nagu khilaafaa in la khilaafo iyagaaba dhaqankeenna ah marka yuhuudiya nasaaradii khilaafa la yidhi inaan u tahniyadayno xafladahooda ka qayb galno u malayno in ay tahay natara amaan u malayno christmas waa baatil ciiddaa ciiddeenni maaha qofka muslimkaa ah, ciid laba ciideed buu leeyahay mawliid male fifteen may male sideeda maarso male shan iyo tobanka baalkii labaatanka octoobar male muxuu leeyahay ciidul adxaa iyo ciidulfitri labaasaa ciida sabaas ilahi wuxuu walitukabiru اllaha calaa maa hadaakum khalaas waa takbiirsanaynaa waa cibaadaysanaynaa waa suxan taaniyadeynaynaa labadaasaa sharciya ninkii waddada ka laahayana adigaa lumay ilbaxnimaha u malaynayna marka in kiristaanka la yidhaahdo haqamiya adugu qorta xataa baalkii sanad wanaagsan sanad wanaagsan ma ahan sanad wanaagsan annagana ma ahan xataa soomaaliya fiir taariikhda sanadka hore iyo kana ka sheegay xisaabtan baa xisaab u ah markaasay leeyahay allow ka soo socdana hardidiisa naga leex kii horena haraatidiisa naga fogeen sanad cusub bay isugu hambalyeenaya arrintaa waa baatil marka ninka islaamka aw hambalyadaas ma hambalyeyn kartid waxay soo gelaysaa culammada ay ku daba khaasatan sheikha hadda ka hadlayay sheekh fawsaan ibnu fawsaan min mawaalaati ahli ishraak nayruus wanaagsan haddaa tirada ka warran dabka caabuda habi nayruusa baatra waxaad qirtay dad in la caabudo ciidood xaq tahay shahaadatu zuur baa tahay haddaadan ku gaaloon baa nasiib lahay ninka maalkiisa ku bixinaya ee toolkiisa lagu dhigayo ee dhaqaalo ku bixinaya ee dadka isugu yeeraya ee baabuurta ka kiraysanayana waa ka sii xag jiraan qaar baa baabuur u kiraynaa u ku xeela habeenkaas waxaasuu nama khuseeyaan haddaan muslimiin lahayn hawaa ciidad ilaaliso in ciid la ilaalisadana waa diin oo haddaanay caqiide ahayn nebigu ma yidhahdeen saxaabigii xoolaha qaraye meeshaan ciid ciidihii gaaladaama lagu samayn jiray meel iskaga xafladay oo lagu boodbooday maxaa dhiboo le saa ana u arkayna laakiin nebigu wuxuuna tusay meesha xafladda lagu qabtay ilaahay dartii aan loogu dhowrici karin masalada basiid maa marka inaan khilaafnaa noo diina inaan khilaafno ayaa noo diina sida aan mawliidka u inkirna oo inkirana ciid milaad milaad waa ciiddii nabi ciise calayh salaam dhahashadiisa ka wada mawliidkan dhahashada nabi maxamedda ka wada intuba wax soo arooray maaha ambiyada ilaah waa jacalna waddooda hal raacana hala dabaaldego raqsi hala sameeya maaha ishirkiyaad waxaa nafteeda tii looga digayaa marka inaan nataala ah wax la yidhaahdo uusan jirin sanad cusubna annaga ama aha sanadka bishii shanaad ama lixaad baan marayna soconayba tagna mada rabiic waxaa weeye aan soo marnay muxaram safar rabiic alawal rabiica thani soo kuma jirno rabiica thani rabiica thani jamaad alawal baan ku jirna jamaad alula ayaan ku jirna keeni baan wadanayna marka xisaab baan lena laba kun iyo labaatanka waxa la yidhahda annaga nama khusayso twenty twenty dadka ku xisaabtamaya iyo taada laakiin annaga waxaan leena taariikhdeena islaamka wataas ma waxaan ka liidanaa xabashidan xuna maskaram xisaabsata maskara mataqa waa waa tirada kristaanka xabashida taariikhdooda gaarkaa ah wey sideed sannadood ayay ka jareen middan kale ee kristanka kale tobanna ilaalsanayana ku mishaal qaataan oo saacadaha ugu qoran waddanka ugu dhaqan waa keligood adduunka sideed sana maxaad uga jarteen baa la yidhi waa intii uu nahaystay dheen talyaaniga talyaanigu intii uu haystay waddanka etoobiya laa ogtiin kun sagaal boqol soddon iyo lixdii buu qabsaday ilaa iyo soddon iyo afartan iyo labadii ama afartan iyo afartii meelahaas haysta markuu dagaalka labaad ku jabay ayuu ka soo baxay ciidan soomaaliya qabto iska askara talyaanu waa magaca buu ahaa laakiin waxaa lagu shaqaysanaya maryooledan ahay oo waddanka qabtay maxay uga jeedi waadeer wiil sheegayaan afar iyo tobankii sane ee axmed gurey uu maamulayay axmed gurey geeskaan kaga gaara dhanka kale ghazaala buu uga baxay dhulka xabashida suudan buu u gudbay nuuba meesha la yihahdo tega afar iyo toban sano maamulayay oo hilibka ceerin uu baree maxay uga saari waaye waxay qarinayaan taariikhdaas maxaana waa taariikh dad iyaga dariskooda ah ka dhacday oo ciqaab iyo edab edab loo yeelo marka kibriya weliba in mala soo maamulayay oo dad iyaga dariskooda ay soo maamuli jireen oo la haysan jiray qarinaya weligeena nama gumaysan bay dhahaan xoolaada talyaanigu soo gala bay ahayd iyadiina waanu iska saaray si kastaba ahaatee taariikh uga ilaansanaya shiinuu taariikh usoo ilaabsanaya isagoo dhagax caabudaya dhagax buu caabudaa taarikh usoo ilaabsanaya waxaan dabaaldegan tiisa ma aha adigoo nabi maxamed raacay ka wara taariikhda sharaf iyo cizi karaama laakiin ma ogin nicmadana la siiye ma ogin in sha allahu tacaala mar waxaa iman doonta taariikhda islaamka la wada barto oo taariikhaha kale laga cararo maxaa yeelay xadaaradda islaamka markay kor u kacdo oo muslimiinta ay dhul qabsadaan oy holo socdaan oo awoodooda kor u baxdo taariikhda islaamka la xisaabsanaya waa laga tegaya taariikhdii kale waa laga yaabi doonaa qofkii janna iyo fiqa yidhah war waa maxaa wuxuu ku khasbanaanaya inuu soo barto taariikhda islaamka ku khasbanaanaya hadda laakiin xadaaradarka galbeedkan haysta mabda-iyan baana marka inaan uga guurno iska ilaadin carruurtaada ka ilaaliso xafladahaas krismaska kuwa horta yurub iyo america joogaa si fiican bay uga qayb galaan dabaaldega qaar qaar isceeye waa jiraan diintooda ku mintida laakiin maba loo yaqaanba waxaa la yidhahda sanadka cusub isaga looma yaqaan xaflad gaaba leeda aada looma yaqaan kaas si fiican baa loogu siranya waa un taariikha maxaa dhibaa lagu leeya waa taarikh laakiin taarikhda nin baa dhigtay ku dabaaldega weliba way iswaafajiyeen chrismasku waa socda ilaa iyo january wuu socda saa wax shan iyo labaatanka december ku eg maaha ilaa iyo january tobankeeda waa socdaa chrismas xafladaas oo koo iyo tobanka january kusoo afjarnaa marka ortodokisku ay dabaaldegaan ruushka iyo habashada iyo qibtiyiinta iyo griiga iyo xafladeennu iyo diinteenna aan ilaasano caruurteenna aan barno manhajka ilaah rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam in gaalada la khilaafaan waa asal waxaan nacaynaa oon diidanahay inaan gaalada u soo dhowaano maxaa yeele arrintaas maxay keenaysaa marka ayaga isu ekaysiiso si u hadlaan a u hadasho iska yeel yeesho labiskoodii jeclaato maxaa labiskii loo diiday labiska marka culimmadu fasirayeen xadiidkii nebiga man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qoom ninkii isku ekaysiiyey iyagu ka mid yahay maxaa laga waday culimmadu waxay yidhaahdeen isu ekaysiintaana qofka waxay dhaxalsiinaysaa maxabata alqalbiya inaad qalbi ahaan u jeclaato u fiirsada dadka hadda islaamka u nasab sheegta waddamada ay joogaan nin walba waddanka uu joogo hadhowna internet way ka arki doonaan hadday aan run sheegayo run baan sheegayo ogyihiine haqiraan ilaahna ka baqa waddan walba ninka uu joogo maraykanka ninka jooga dadka maraykanka uga jecelya dadka kale gaalada maraykanka gaalada kenebiyaanka uga jecelya kan kanada degan gaalada kenebiyaanka gaalada kale yurub uga jecelya kan ingiriiska degan gaalada jarmalka iyo gaalada ingiriiska kee u jeceliya gaalada ingiriiska u jeceliya u fiirsa waxaan ognaa kuwa ayagoo eeraboorno jooga africa iyo meelo kala jooga nin cadaan u arkaya markaasay salaamayaan xaye ka timid hadday isku wadda noqdaan way ku soo booyaya ninku gaalnimadu miyuu ka baxay maya laakiin waxaad noqotay waa lagu dhaqay waxaa la yidhahdaa branwash maskaxdaa lagaa dhaqay muddaa lagu hayay waa la qabsatay luuqadoodaad baratay ilmihii baa ku dhex jira waa ku dhex jireen baasaboorkoodaad qaatay sidoodaad u hadashay waa guri baa lagu dejiyey xuquuq baa lagu yeelay waad xisaabtantay qof xisaabla basaboor la account number inaa tahay karaamo in lagu yeelaa u haysataa karaamadaa lagu yeelayba waxay keenaysaa inaad qabaan noqoto ood gaal jeclaato kaasoo baasaboorradooda waa ka hadalleen hadda ka hor baan ka hadala wayna ogyihiin baasaboorka kanadiyanka ama maraykanka ama ingiriiska ninka qaadanaya oo nationality ah maaha baasaboor dhan midka dhalashada ah qofku wuxuu ku dhaaranayaa ilaahay waddankaa uu jooga daacad inuu yahay cadowga waddankaasuna cadowgiisa yahay aada u fiiriy dilmadu waa maraykan wuxuu ku dhaaranayaa magaca ilaahay inuu dowladda maraykanka uu daacad u yahay dalka maraykankana uu daacad u yahay cadowga maraykankuna cadowgiisa yahay cadowga maraykanku waa ilaahay maraykanku waa kristaan yuhuuddu waa yuhuud cadowgooda yaa koowaad allah laa tatakiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda ko cadowga maraykanku waa allah cadowga maraykanka waliba kiristanka wadaniga askara waa muslimiinta waxaa maaha waddanka maaha marka labaad cadowgoodu waa muslimiin waxaad ku dhaaratay oo si qalbi furnaana weliba oo daacad ay u caddaysay inaad u tahay maraykanka daacad ingiriiskuna waxaa lagu dhaartaa in boqorradda ingiriiska uu daacad u yahay qofkaas welihiisa iyo kalgacalkiisa inuu siinayo boqortooyada ingiriiska waa lagu gaaloobaa sheekh hadduu hore muslim u ahaa waa ku gaaloobaya inuu gaal daaxad u noqdo cadowga gaalkaa cadowgiisa noqdo welihiisana uu siiyo oo aan qarsoodi lahayn qolaan weydiiyo reer canada abaalkii ah north america ah waxaan ku ihi ardayna gaalnimo tahay ma garateen haa way yidhahdeen laakiin markaan baasaboor qaadanayno qorshaan sameynaa hal qof baan dhaana adigu noo soo gaalow konta qofaa isugu imaanaynaa baasaboorka xilligiisii qaadan lahayd waraaqaa qofka usoo dhacaya message waxaa leeyahay waxaad qaadanaysaa xilligii baasaboorka aad gaadhay nationalitiga ma gaadhay haa waa laisu imanaya wayaan u meeshaa naga aadayaa la dhih midba xoogaa laisugu daraya kiina waxaa la siinayaa faylkii kontonkan qof qof walba magaciisii iyo saxiixiisa hordhigaya iyo nambarka uu leeyahay meeshaadi wax nambara ah markaas ku garanaysa iyo nambara ayuu u qoraya halka waraaqa loo dhiibaya maxkamaddu tegaya intaana qofka wakiilka waraaqa maxkamadda ka soo qaadaya wasaaraddii immigrationka u tegaya basaboorkii u dalbanaya wasaaradda arrimaha gudaha intaana qof maadaa mas-uul ka ah magacooda miyaa ku adaysaa wakiilnimadoodii waa saxeexan yihin waa laga yaabaa in lasoo wadiyo hele hele miyaa wakiilidka haa meeleka wakiilka haa markaasaa la dhihaya adiga dhaaro anoo ku hadlaya magaca kuwaan o dhan <laughs> marka maka hara gaalimo wakiila ah, waay wakiil buu ka gaalimogeya waa wakaala ah, anoo ka hadlaya magacooda waxaan daacad u ahay dalka maraykanka carabka maraykankuna waa cadowgayga si qalbi furan ayaan daacad u ahay walahayga oo buuxana dowlada maraykanka siiye aniga iyo intaan wakiilka ka ahay saxiix saxiixaadi uu saxiixaya kulliga basboorada qaadanaya mid baa u fatwooday sheikh bembeeleed meesha jooga ayuku hal hal qabdiri hal qabdira camar waxaas wax jira maaha haddaad qof maanta wakiilatoo tiraada gabadh muslim mehelis meher kugu dhic mooyo wakiil baa nin ka dhigata muslima balmetel gabadh ma wakiilkaaga yahay gobol kala jeedo hebel hebel baa iga wakiil adigi hebel baa lagu soo meheray adigo wakiilkaaga yahay meherka ma dhaca mise ma dhixin ah, gaalnimadu markay gaadhaan wakiil ma noqoto ganacsiga sidoo kale waa jirta alwakaala qof baad u wakiilinaysaa gurigeeda iibsada helen kula jooga ninkaas ayaga wakiila guriga hayibidhi isagaa soo eegaya isagaa ku qancaya wakaaladana kaaga khalaas kiiba kuu gaday beecaas ma dhacay mise ma dhicin gaalnimada ma dhacaysa yaa kamid ayada ah intaan maadaa ka wakiila hebel maadaa wakiilkaaya haa wuxuu dhahan miyaa kuu dhahan wuxuu dhahaa ii dhahan maxaa u dhiman khiyaana bas loo karano inaan kusoo xajiya islaam aan arkay xajkaan u goosta u rabay saasaan u qaata maxaa waxaa jeclayaa ku kufriga haddaad muslimo muslimadana ku ridood haddaad mushrikadooda qaatan hadda iska toobadkeen ada waxaaga haysta baasaboorka waa haysataae haddaba toobadkeen imisaa mushrikiin oo soomaaliya soomaalinimada maaha islaamnimada sida qaarkan aan moodeynaba afar soomaaliya laba maraykan soo gaalaad maqle soomaalinimadan diin ka dhiganaa aada u fiirsada masaladaas hadda wadaad soomaaliya hadarta muqdisho jooga ka hadlayay baa ka hadlay arrintaas macnaha wuxuu ka hadlay tashabbuh qoom qoomka lasu ekaysiiyo inay khatar tahay wuxuu yidhi gaari etoobiya ku qallimay ayaa waxaa wada saarnaa dad etoobiyaan iyo dad soomaaliya aa u fiiriya dad gaala iyo dad muslimiina ma dhihi muxuu yidhi laba dhabashuu sheegay etoobiyaan iyo soomaali dad badan baa ku dhinto dhalinyaro soomaali iyo etoobiyaan isku jiraa inaan jinaaso ku tukanaan damacnayo soomaaliya etoobiyaan ka garan weynayo hadduu soomaaliga garanaayo ku tukan laha waa iska soomaali saas islaamkiya aada u fiiriya ninkani muslimiin ma dhihin etoobiyaanka soo muslimiin lama ahay nin saaxiibkeeda uganda ka ugandhiisa soddon boqolkii uganda islaam bay sheegtaan saa ma ogtiin nin ugandhiisa ku imanaya mar ugandhiis waata a muslim miyaa tahay leed ama kristan maan kule ama muslim baan o maxaa waxaa la inay joogaan ugaandhais kiristaana badan soomaaliya ilaah keyrkii caabuday waxaan len soomaaliya taa muslim shaabad baa ku saaran awowgaa baa ku saaray waa iska ahaatay miya wadaadkii wuxuu yihi baabuurtii baan u nimid meydkii baan kala saarnay bal aduu kaala garo gaalada iskumaarkaysiiyo dhalinyarada dhalinyara etoobiyaanka u egyihiin soomaalida etoobiyaanka kala garan weynay kulli waa iska aasnay buu hadduu qaar soomaaliya garan ah oo ku tukan laha kiristaan baa aada durabe soomaali kristaan soomaliyaa maqan waa badan yihin weli hadda joogta qabuuriyiin baa jooga mulxidiin baa jooga shuuciyiin baa jooga masku masliska islaam ba dhalashadii baa diin lala kaga dhigay diin maaha islaamku waa caqiide diin shaqo kuma laha dhalasho shaqo kuma laha asagoo soomaaliya gaal ahaan karaa isagoo etoobiya ah ayuu muslim ahaan karaa taas qalbigaan ku hayno marka somaalism diin maaha waxay leehay maadiisa boqol kiiba boqol wax markeeda dhaqankeeni kiristaanimo ma jirin shiicanimo ma jirin laakiin suufinimo ka wada suufinimo ayna islaamnima maya waa shirki kaas waddankeena see ka yahay mamluuc ah, ninbaa i caybiyeeyeba mamluuc waa maxay waa buuxaan waa buuxaan gurigay haddii laga waayo kaa laga helaya kaa haddii laga waayo ka saaxiibkaa laga helaya mid faamarasu u yeeranaysiyo oday jiilaan ag fadhiya dhaqankaasoo filankaa marka baadida dacwada tawxiidka ku burburinayna waxaa noo soo hadhay ilbaxnimadii reer galbeed soo waa ceelad kale lagu timid marka oo keena ilbaxayba uu moodayo in gaalo haddii loo dhawaado adduunya lagu dhawaa lagu helay boqol iyo saddex iyo labaatan xildhibaana soomaalida ay markay xorriyadda qaateen baarlamaankooda ugu horreeya fadhiisatay boqol iyo meeqo labaatan iyo saddex maxaan isku maamulnaa u yidhah shareecama u taal nidaam ma leh talyaaniga gumaystaha waa ka tegeen ingiriiskii iyagaa isu soo hara calan bay wataagteen oo ta lagu hooseyso calanka caanaha isku daadiyey aan maal lahasheenna maandeeq calankaa babanay xorriyadiisoo lama yeelin haa baarlamaanka waa fariistay qolo walba baarlamaanka rag baa usoo galay weliba dowladnimada aad looma jecleen oo qof walba waxaa lii jiray qabiil walba waryaa aan u ducaynaa oo baarlamaankaana sheegay yaa naga gala markaasaa qof aada loo nacay soo aadaya dadku waa ka carari jireen gaalnimo iyo ka erin jireen meeshaas iyagoo juhalaha dhanka dalgalaha ah oo qaarkood qabuuraha dul fadhiya marka boqol iyo saddex iyo labaatanki waa la dooday maxaan sharci ka dhiganaabali sharci madiinayaan dejinayna aanu codayno laba waxay tiri kitaabka ilaah boqol iyo kow iyo labaatanna waxay dhaheen shareeco madiinayaan degsanayna labadii kama caroone kama tegin oo dhex fadhiisteen iyagu waa dastuurkii ugu horeeya soomaali sanaysato oo xagga sharciga dastuurkii lixdankii waa loo yaqaana kii unbaa welina daba socda marka ama soo dugsinadi wuxuu imaanaya dictaatorshipa oo militariga ama soo dimuquraadiya weliga baa lasoo babedelo dastuur aan dhammaan oo aan qabyo ahayn baa noo yaali qabyo maaha inta odayaalo fadhiistaan <laughs> waxba kuma darayaan waxna kama dhibi karaan mar buuna shaqayn doonaa biidni illaahi tacaala mar buu si dhamaystiran dhulkaan uga shaqayn doonaa ilahi baan rajaynaynaa dadku alla ku soo dego kitaabkeedana u soo laabtaan iyo sunada nabigeeda calayhi salaatu wasalaam waxaan kusoo soo oo qorshahayaana ka bixin mawduuca muxaadaradeenna kuma dabaaldegi karno xafladaha ciidaha gaalada oo dhan ciiddeenna maaha haddaad muslim tahay war soo maaha haddaad muslim tahay ciiddoodu ciiddeenna maaha dadka iyaga dhex degan waxaa ka sii daran kuwa halkan degan oo soomaaliya kala degan oo moodayada soomaali qaar baa iyaga dhex degan inta iyagii fahmi colaadinaya kuwa laakiin halkan degan oo lama u ku gaarsiiyo mar uun united states of america qaar baa haddii maanta la dhihi laha new york iyo maka mid baa lagu geynaya muxuu dhihi laha new york waa tegaysaa qaxootibaad noqonaysaa baasabor amerikaanaad ku dhaaran doontaa qaadanaysaa iyo makaa tegaysaa waa cimraysanaysaa waa xajinaysaa kadibna waa soo laabanaysaa labadaba soo laaba keebu qaadan laha run ayaa ku sheega iyadaa ninka maka dhiina kan hooga ugu ranba wuxuu leedahay me marka hore new york manta soo shaqaysana kadib maka xaggan ka soo aada haddii kalema uu soo socdo maxaa yaa dadkii caqiidadeediyaa saas ka noqotay adduunya iyo beriis waxaa lumay waa asalkii wey maxaa lumay asalkii caqiidada asiilka ahayd baa maqan tawxiidkii asiilka haddii lagu dhegi laha waxna ku nacsiin laha waxna ku jeclaysiin lahaa saa looma dhaqmeen ilaahay baan ka baryayaa tawxiidkii dhabtaan aan kusoo laabano ilaahay waxaan ka baryayaa diinkiisa inaan ku dhegno inaan sunnada nabi maxamed ku dhegno qur-aanka midigta inaan ku qaadano sunnada nabigeena bidixda inaan ku qaadano manhajkii salafkan salafu saalix una hor socdo aamin insha allahu tacaala taasaanu ku badbaadanaa taasaa diininoo ah waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkii qaaliga ee ka hadlay cali ibni abi aalib wiilkiisii maxamed ibn alxanafiya waxaa loo sheegay dad ciidda gaalada aadaya wuxuu yidhi kuwaasu waa kuway kusoo degtay waaladiina laa yashhaduuna azuura ay la mid yihiin mu'miniintii alla ku inkiray dana gaalada alla kuwa muuminiinta alle ah uu ku ammaanay inaanay goobjoog ka noqonayn been awo marka kuwaas waxay la mid yihiin buu yidhi kuwii shahaadatu zuurka sameeyey ee muminiinta dhaqankoodi ma leh ma u gaalaysiina waa kufaar ma dhihin laakiin maxay bilow u tahay waddadii gaalnimada loo qaadiyo hadduu qofku ahlu tawxiid ahaa oo nataalahooda kula faraxo la dabaaldego xafladooda la garo tii muslimiinta oosan waxba u arag ninkaa xub gaalo u jeclaada soo gashay haddii gaal la jeclaadana waa gaalnimo horaan uga dignay lafanayna iyo diinkeenna iyo caqligeenna iyo fikirkeenna xataa sida loo fikiro iyoana sidii gaalada naga noqon xataa habka loo fikiro tasawur qowm baa la yidhahda bini aadamku siday u fikiraan wax u reeriyaan sida gaaladaysa noqon waxyaabaha la isku gumaystay ka mid taha prorushka inaad u qaadato nolol aan la noolaan karin ilaa inaad ragalbeed noloshiisa hesha mooye maya adoo beer faranaya gurigaada joogaad qani noqon kartaa adoo xoolahaga raacaya sharaf yeelan karta adoo waddankaaga joogan baq iyo beribu isku daadin anta hariibin yaa ilaahay qani kaa dhigi kara laakiin ilaahay ku kalsoono uma adigina tasho ilaahay ku kalsoono uma intaa kadibna tasho wax qarsooda ilahay tala saarta subxaana wa tacaala ilaahayna waxidaya ma sharig yeelin shirkiga mushrikiinna berika ka shirkiga mushrikiinna berika oo lakum diinukum waliya diin caqiido qalbigaa ka soo godan ha ahaato inay ahlu shirki la diin ahayn ilaahay hortiisa la tag adigoo mushrikiinna eeg muwaxidiinna jecel ilaahay hortiisa la tag adigoon gaalada isu ekaysiinin xafladahooda iyo shayaadiinimadooda aan ku farxayn tan islaamkana ku farxaya saa ilaahay ku hortag subxaana wa tacaala ilaahay baan ka barayaa tayda iyo nafteeda iyo tiinnima inuu ka dhiga kuwa hanuunsan ilaahay manhajkiisa ku hanuunsan iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam markaskan markas eh, kitaab wa sunna mudarasu kitaab wa sunnana ilaahay ka dhigo meel ikhlaas iyo towxiid iyo sunnadii nabiga laga faafiyo cid kasta oo wax ka barataana ay noqoto ducaadii xaqa faafin lahayd rag iyo dumarba biidni illaahi tacaala wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam